بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا اللهم وفقنا ما تحب وترضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal kusoo dhowaada barnaamijkii silsiladii taariikheed aynu kaga waramaynay taariikh nololeedkii khaalid ibn lwaliid almakhzumiy sayfullahi almasluul khaalid ibn lwaliid oo ahaa seeftii allah ee galka la-ayd radia allahu canhu ardaa ilaahay raalliha ka noqda hana raalligeliye walaalayaal xalqadantii ka horreysay waxaynu kasoo waramnay khaalid ibnu waliid iyo furashadii uu furtay magaalada dimashiq ee dalka suuriya qaabkii farsamaysnaa ee xeeladaysnaa iyo khidadii qorshihii la yaabka lahaa iyo jaaniskii iyo fursadii uu ka faa'iidaystay radia allahu canhu ardaa walaalayaal markii la furtay hadaba magaalada dimishik waxaa hogaamiyaha guud ee ciidamada muslimiintu uu ahaa abaa cubayda caamir ibnu ljarax radia allahu canhu ardaa abaa cubayda haddaba wuxuu faray khaalid ibnu lwaliid inuu khaalid uu tago magaalo markaa ku taala dalkan lubnaan iminka oo magaceeda la dhihi jiray albaqaac albiqaac meeshaasina waa meel u dhow magaalada bayruut ee lubnaan ku taala khaalid ciidankiisiibuu kaxaystay waxaa ka hor yimi ciidan kaloo romana waa la isgalay subxaan allah dagaal qadhaadh baa meesha ka dhacay muslimiin badan baa ku istishaaday oo ku geeriyootay ugu dambayna waxaa gacantii sare yeeshay khalid ibn lwaliid radi allahu canhu iyo markaa ciidamadii muslimiinta dhanka kale aba cubayd camir ibn ljaraax wuu ka yimi wuxuu ka yimi magaaladii dimashq ayuu ka yimi wuxuuna aadayn dhankaas iyo magaalada ximis ayuu aaday xilliyadaasna waa sanadkii afar iyo tobnaad ee hijiriyada dhulka shaamna sidaas ayaa markaa walaaleel futuuxaadka waaweyn ay uga socdeen dhankii kale dalka ciraaqna sidoo kale waxaa ka socday futuuxooyinkii kale iyo furashooyinkii kale waaweynaa ee khaalid bin waliid uu horaantii uu bilaabay ee uu waqooyigii ciraaq oo dhan uu xoreeyey intii hadhsanayd markaa waxaa loo xil saaray saxaabigii rasuulka ilaahay ee sacad ibnu abi waqaas radia allahu canhu ardaa isagaana furtay markaa intii ka hadhsanayd dhulka ciraaq iyo dowladdii farisiyiinta jebiyey qabsadayna magaaladii caasimadda u ahayd ee mada-in la dhihi jiray dhankan kalena shamna dagaalada noocaasabaa ka socda marka muslimiintu ciidankoodu meel walba way joogaan oo way dadaalayaan oo subxaan allah ma daalayaan mana tacbaaniyaan mana caajin mana caajisayaan waaya ciidankii way soo baxeen uu hogaaminaya abaa cubayd camr ibnu jaraax waxay isku weer ay ka qabteen magaalada ximis ximisna waxaynu hadda ka hor sheegnay waxaa joogay oo deganaa boqorkii roomaanka u talinaya hiraqal ahaa subxaan allah waxaana u yimi oo madad ahaan ugu yimi khaalid bn lwaliid radi allahu canhu oo isna deegaankii kale albaqaac kusoo guulaystay ciidamadaasa waxay yimaadeen magaaladii xims isku weer bay ka qabteen muddo ayaa markaa isku weer ay ka hayeen iyo go-doon muddadaas intii lagu jiray waxaa yimi xilligii jiilaalka ama qabowga ayaa yimi barafkii ayaa soo degay subxaan allah barafkaasoo waxyeello ba-an u geystay dadkii deganaa magaalada ximis oo isugu jira carab iyo roman oo muarikhiintu ay tilmaamayaan in barafkaas iyo qabowgaasi uu ku keenay ayagoo xitaa kabasitay in luguhoodii ay go-aan subxaan allah dhankan kale muslimiintu ay taagan yihiin oo magaalada dibaddeeda ahna yacni aanay dhib aada u weyn aanay u geysanin sida ay ugu geysatay dadkii deganaa magaalada ximis maalin maalmaha haddaba ka mid a ah, muslimiintii oo iskuweer ka haya go-doon meeshii ka haya ayaa waxay ku heshiiyeen in ay takbiirtaan oo allahu akbar ma keliya ay dhahaan hal mar ayay allahu akbar wada dhaheen ciidamadii muslimiintu codkoodii iyo dhawaaqoodii wuxuu sababay in magaaladii guryihii ku yaalay qaar ka mida inay dumaan oy burburaan subxaan allah mar labaad ayay ku celiyeen waxa dumay subxaan allah gidaaradii magaalada ximis meelo ka mida baa dumay nimankii deganaa hadaba ximis ee markaa dhufayska ku jiray yacni cabsi badan baa la soo dariistay iyo argagax waxayna go-aansadeen in ay heshiis la galaan muslimiinta sulxi baa markaa loo soo bandhigay muslimiinta muslimiintii way ogolaadeen heshiiskii heshiiskiibaa markaa lala galay magaaladiina waxaa galay sidaa waxaa kusoo galay markaa muslimiintiibaa qabsatay furatayna magaaladii ximis ee dalka suuriya subxaan allah boqorkii romaanku wuu cararay isagu isagiyo ciidankiisii wuxuu aaday caasimadiisii markaa ugu taalay dalkan turkiga ee loo yaqaanay minka qustantiniya ama istanbul loo yaqaano muslimiintii markaa dhulka sham oo dhan intoodii badnayd gacanta ayagaa ku dhigay markii magaalada xims la furtay kadib ayaa markaa waxaa la faray khaalid ibn waliid in uu aado magaalada la dhaqo kansariin kansariin waxay ku taallaa waa suuriya unbay ku taallaa gaar ahaanna magaaladan xalab ee iminka suuriya ku taalla ee habaarqabaha suuriya haystaa uu sida ba-an u galay dadka ku xasuuqay magaaladaas waxay hoos imanaysay magaalada la dhaho qansarin ayay hoos imanaysay subxaan allah qansarin ayaa loo diray khalid ibn lwaliid radi allahu canhu arda khaalid waa baxay isagiiyo ciidankiisii magaaladana waxaa deganaa carab iyo roman romaankii buu laayay carabtiina ciddii iska ka hortimi wuu la dagaalamay dhufays bay galeen khaalid wuxuu dhahay ilaah baan ku dhaartay buu yidhi haddii aad joogtaan buu yidhi asaxaab yacni daruuraha haddaad joogtaan ilaahay wuu nookii soo dejinaya ama annagaa idinku imanayna buu yidhi subxana allah meelaad naga gelaysaan ma jirto ama dhufaysaad naga gelaysaan wuu baacsaday subxaan allah waxba yaanan hadalka kugu daalinayna wuu furtay magaaladii qansariin ee xalab ay hoos imanaysay subxaan allah waxaa furtay khaalid ibn lwaliid sayf ullahi almasluul radi allahu canhu arda dabcan markii uu furtay magaaladaas khansaniin cumar ibnu khadaab oo ahaa madaxweynihii muslimiinta amiirulmuuminiin cumar alfaaruuq waa kii dhahay ereygiisii iyo kelmadiisii caanka ahayd radia allahu canhu arda wuxuu dhahay wuxuu yidhi raxima allahu abaabakr buu yidhi abaabakra sidiiq ilaahay ha u naxariista buu yidhi kaana aclama rijaal aclama birijaali minii wuxuu ahaa abibakr asidiiq radia allahu canhu nin iiga aqoon badan ragga nin rag yaqaana buu ahaa wallaahi buu yidhi cumar ibnu khadaab innii lamacsilhu can riibatin umaan casilin oo hogaamiyaha guud ee ciidamada muslimiinta ugama casilin khaalid shaki aan ka qabo walaakin khashiitu an yuwakila annaasu ilay balse waxaan ka cabsaday buu yidhi inay dadku isaga tala saartaan halkii ay ilaahay subxaana wa tacaala ka tala saaranayeen subxaan allah waa eray kale oo markhaati fura oo amiiru lmu'miniina cumar ibn khadaab uu uga markhaati furay geesinimadii iyo cabqariyaddii khaalid ibn lwaliid radia allahu canhu ardaa walaalayaal dhulkii sham guud ahaan oo dhan muslimiinta ayaa qabsaday nebigeenana ka warramay calayhi salaatu wasalaam in la qabsanayo dhulka sham iyo faris in la qabsanayo wuxuu lahaa idaa halaka kisra falaa kisra bacdahu waidaa halaka qaysaru falaa qaysara bacdahu hadduu dhinto kisraha kisra waa waxa weeye waa ninkii haystay dowladda farisiyiinta hadduu kaasi uu halaagsamo uu dhinto kisro dambe oo ka dambaynaya ma jirto hadduu qaysarka roomaanku uu dhintana mid ka dambaynaya ma jirto subxaan allah dowladdii farisiyiinta waxa qabsaday oo gacan dowladdii islaamka ayay soo hoos gashay waa dalkan iminka loo yaqaano ciraaq iyo iiraan iyo markaa ilaa bakistan ilaa afghanistan dhulkaasoo dhan islaamka ayay soo hoos galeen sidoo kale dowladdii roomaanka oo haysatay dhulka sham iyo masar iyo turkigana dhammaantood waxay soo hoosgaleen dowladda islaamka wa sadaqa rasuulullah rasuulkii allana run buu sheegay sala allahu caleyh wasalam waxaanuu yidhi waladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaartay buu yidhi kay naftaydu gacantiisa ku jirta baan ku dhaartay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam latunfiqunna kunuusahumaa fii sabiili illah waxa aad ku bixinaysaan hantida aad ka qaadataan dowladda roomaanka iyo farisiyiinta jidka ilaahay baad ku bixinaysaan wa sadaqa rasuulullah rasuulkii allana run buu sheegay faxadatat wayna dhacday oo waxay u dhacday sidii rasuulku uu sheegay sham waxay soo hoos gashay dowladdii islaamka farisna waxay soo hoos gashay dowladdii islaamka subxaan allah kolkan dadka imika isku dayaya mashiicada shiicada degta ee isku dayaysa inay deegaanada ama magaalooyinka iyo dalalka ay muslimiinta sunnida ahi ay degan yihiin ay qabsadaan oo ay ididoolanayaan ama ididilo ay ku jiraan iyo rajo ah inay dib u soo celiyaan dowladdii farisiyiinta yani wax u suurtoobaysa ma waan u jeednaa maanta waxay qabsadeen ciraaq suuriya yemen lubnaan waxaasoo dhan shiica ayaa qabsatay waana dhul dalk dad muslimiin oo sunniyiin ahi ay deganaayeen uma suurtoobayso si kasta way isku dayi doonaan dabcan way dadaalayaan intay dadaali karayaan laakiin wax u suurtoobaysa maaha nabigeenna sheegay calayhi salaatu wasalaam kisra haddii uu dhinto kisra ka dambeeya ma jiro subxaan allah dhacdadaasi markii ay dhacday oo dhulka faris muslimiintii inteedii badan ay qabsadeen dhulka shamna inteedii badanayd ay qabsadeen waxaa bilaabmay furashadii la furanayey dhulka barakaysan ee filistiin alladii baaraknaa xawlahu ki dhulka barakaysan ee la barakeeyey hareerihiisa bal ka waran qudus oo laga waramayana iyaduna barakedeedu inteeba laegtay ila hareeraheedaaba barakaysane subxaan allah waxaa markii ugu horreysay la furtay magaalada qaysaariya qaysaariya imika waa dhulka filistiin bay ku taalla waxaana haysta iminka yahuudda ayaa haysata ilaahay ha ka nadiifiyo tahar allahu rijs alyahuudi najaasada yahuuda allaha ka daahiriyo dhulka barakaysan ee filistiin calaa kulli xaal qaysaariya waxaa furtay saxaabigii waxa weeye saxaabigii marka ahaa mucaawiya ibn abi sufyaan radi allahu canhuma ayaa furtay oo cumar ibn khadaab ayaa soo faray ciidan usoo diyaariyey dagaal baa ka dhacay qadhaadh meesha ka dhacay ciidamo aada u tiro badana roomaankaaba ka hor yimi waa dagaal qadhaadh baa ka dhacay mucaawiya ayaa ka gacan ka gacan sarraadanay oo guushi ay raacday dhanka muslimiinta ayay raacday waxaa lagu dilay goobtaasoo kaliya siddeetan kun oo qof baa ku geeriyooday subxaan allah boqol kun oo roomaanka ka midana way firdhadeen way yaaceen haddana cumar ibn lkhadaab radi allahu canhu wuxuu soo faray camru ibn alcaas oo urdun haysto isagu urdun qabsaday inuu aado oo u qabsado magaalada iliya oo ahayd magaalada qudus magaalada qudus inuu furto camru ibn alcaas wuu soo baxay walaalayaal waxa uu ciidan buu abaabulay uu hogaaminayo dhanka maymanada waxa uu hogaaminayo wiilkii camru ibn alcaas uu dhalay oo ahaa cabdullahi ibn camru ibn alcaas radi allahu canhuma dhanka maysarada ama bidixdana wuu hogaaminayo janaada Eh, ibnu tamim uu hogaaminayo waxaana la socday shuraxbiil ibnu xasan ciidankaas ayaa waxay yimaadeen magaalada ramla ee dhulka falastiin barakaysan ku taala magaalada ramla waxaa kaga hor yimi eh, ciidankii romaanka ninkii hogaaminayey oo nin caqli badan ah garaad badan oo la dhihi jiray ardabon ardabona roman baa la dhihi jiray ninka ugu caqliga badan romaanka subxaan allah cumar ibnu khadaab wuxuu dhahay radia allahu canhu ardaboonka roomaanka ninka ugu caqliga badan roomaanka ayay waxaynu wajihinaynaa buudhi ninka ugu caqliga badan carabta ardaboon alcarab oo ahaa camru bn alcaas radia allahu canhu labadii ciidan ayaa markaas isgalay way yacnii muddo ayay meeshii ay taagnaayeen subxaan allah erge kastoo waa camru bn alcaas uu dirsado yacnii wax midho dhala way keeni weyday markii dambe wuxuu bilaabay camru bn alcaas nin caqli badano garaad badan bu daahiya min duhaati alcarab weeye waa ninka ugu garaadka badan carabta markaa wuxuu sameeyey camru bn alcaas radi allahu canhu in isagiiba ergeys ka dhigay yacni ergadu waxa weeye fariin ayaad soo qaadaysaa waxaad u tegaysaa ninka kale warqad baad usoo qaadaysa waxaad u tegaysaa yacni dadkii lagu idmaday ayaad u tegaysaa isagiibaa wuxuu sameeyey isagiibaa soo baxay shaksiyan buu soo baxay wuxuu iska dhigay nin uu soo diray camru bn alcaas isagaana ah camru bn alcaas subxaan allah camru bn alcaas baa wuxuu usoo galay ardaboonkii romaanka subxaan wuxuu fiiriyey dhufaysyadoodii iyo ciidankoodiiyo hubkoodii waxoodii oo dhan ayuu fiiriyey ninkana markii hore cid kasta uu soo diro de waa indhasaabiyo ninkan waxaynu nidhi nidhi romaanka haystay wuxuu aha ardabon ayuu ahaa nin aada u garaad badan buu aha laakiin camru bn alcaas baa iminka yimi oo daahiya min duhaati alcaraba wixii uu u baahnaayoo dhan iyo masaaishii uu rabay oo dhan wuxuu weydiiyey ardaboonkii romaanka ayuu weydiiyey ninka ardaboonka uu fakero wuxuu yidhi ninkan sidaan u caqliga badani waxa weeye buu yidhi waa camru ibn alcaas wa ninkii la sheegaya ee lalahaa carabtu ugu caqliga badany subxaan allah kolkaa wuxuu dhahay ardaboonkiiba wuxuu yihi ninkan hadaba camru ibn alcaas inuu yahay baan filayaaye aynu dilno haddii aynu dilnana nin weyn ayaynu ka dilnay oo dhaawac weyn u geysanaya muslimiinta subxaan allah haddaanu camru bn alcaas ahaynna da kolliyo kolliba wuxuu yahay ninka ragga ugu caqliga badan le markaa nin kolliba yacni halis ku ah haddii laga laga dilo ayaynu dilaynaa e aynu dilno shirqoolkaasi wuu maleegay camru ibn alcaas wuxuu fahmay in shirqool loo maleegay oo la dilayo kolkaasuu ardaboonkiibuu la hadla wuxuu ku dhahay ardaboon uu dhegayso wuxuu yidhi aniga iyo sagaal kaloo halkan joogo toban isku ah ayaa waxaanu nahay buu yihi saxaabadii moxamed sala allahu calaa moxamed iyo weliba waxaanu nahay ragga uu la tashado madaxweynaha muslimiinta amiiru lmuuminiin cumar ibnu khadaab uu la tashado kolkaa tobankayagaas go'aan ma gaadho cumar ibnu khataab hadduu go-aan gaadhayo annagana lala tashada markaa fariinti iyo wixii aan isku ogeyn iyo masaa-isha aan isku ogeyn aan u tago sagaalka kale aan u yeedho dabadeedna markaynu isla ogolaano aynu kala saxeexano saa ku kala tagno ninkii ardaboonkii wuxuu yihi ha sagaalkaas iyoiyo tobankoodaas oo ah ragga ugu khatarsan ee saxaabadii nebigooda aada wadadishid oo aada gumaadid ood xasuuqdid markaa iminka iska sii dhaaf wuu iska sii daayay markaa subxaan allah ninkii uu ku lahaa dil ayuu ku yidhi markaa faraha ka qaad wuu baxay camru bn alcaas ciidankiisiibuu ku noqday weerar buu soo qaaday markuu soo noqday baa lagu yidhi ma ogeed ninkii meesha kula joogay wuxuu ahaa camru bn alcaas laftigiisii hogaamiyaha ciidanka aada iswajahaysaan subxaan allah dagaal qadhaadh baa markaa meeshii ka dhacay waa macrakada loo yaqaano ajnaadiin oo la mid ah yacni macrakadii iyo duulaankii yarmuuk yarmuuk waa macrakadii weyneeda caanka ahayd ee aanu ka soo warramaynay tanna waxaa la yidhahdaa ajnaadiin ayaa la dhahaa waa macrako weyn oo aad u qadhaad oo yacni subxaan allah rag badan ay ku geeriyoodeen iyo dad badani ay ku geeriyoodeen arintaasoo markaa sababtay in guushi ay raacday camru bn alcaas ciidankiisii radi allahu canhu wuxuuna furtay guud ahaan dhulka filistiin oo dhan wuxuu furtay magaalada markaa loo yaqaano sabsatiya sabsatiya waa magaalada uu ku aasin yahay nebi yaxya calayhi salaam qabrigiisa uu ku yaallo sidoo kale wuxuu furtay magaalada nablus wuxuu furtay sidoo kale magaaladii lud waxaa kaloo furtay magaalada xayfa ayuu furtay subxaan allah ama yaafa loo yaqaan ayuu furtay dhammaan oo dhan waxay soo gudagaleen dowladdii islaamka ayay soo gudagaleen laakiin markii uu rabay inuu furto magaalada ugu weyn uguna qaalisan dhulka filistiin oo ah qudus yacni waxaa ka hor ciidamo aada u tiro badan waxayna dhaheen nimankii nasaarada meesha joogay dabcan waxay ahayd ahlulkitaab oo kutubta waxbay ka yaqaaneen waxay dhaheen nin la ydhahdo camru bn alcaas ma furanayo furaha loomana dhiibayo magaalada qudus ninka furanaya waxay dhaheen waxa weeye waa nin magiciisu saddex xaraf uu yahay waa nin sifada noocaas oo kale le waa nin dheer oo midabkiisu aanu madoobayn aanu casayn oo caddayn ah waa nin markaa bidaar leh subxaan allah camru ibn ilcaas markiiba wuu fahmo wuxuu hi allan ku dhaartay kaasi waa cumar ibn alkhadaab amiir lmuuminiin ninka furaha qudus la wareegaya waa cumar ibn khadaab fariin baa loo diray markaa cumar ibn khadaab sidoo kalena waxaa goobtii dagaalka yimi abaa cubayda iyo iyo markaa khaalid ibn lwaliid radia allahu canhu waxay yimaadeen afaafka hore baytilmaqdeska iyo magaalada qudus cumar ibn khadaab uu soo xilxidhay dabcan wuxuu la tashaday la taliyayaashiisii waaweynaa ee caliy bn abi aalib iyo cuhmaan ibn cafaan caliy bn abi aalib baa kula teliyey in uu tago oo uu soo yani soo furto baytilmaqdeska iyo qudus inuu soo furto iyo guushii ugu weyneyd abid usoo hoyatay islaamka iyo muslimiinta subxaan allah wuu soo baxay cumar ibnu khadaab isagoo faraskiisa wataa wuu yimi wuxuu yimi baytilmaqdeski ayuu yimi subxaan allah markii uu arkay markii ay arkeen saxaabadii kale ee abaa cubayda iyo sidoo kale subxaan allah khaalid ibn lwaliid iyo yaziid ibn abi sufyaan markii ay arkeen cumar ibn khadaab madaxweynahoodii amiir ilmuminiin khaliifkii rasuulkii ilaahay ayay markaa eh, isku dayeen in ay soo dhaweeyaan laakiin cumar ibn khadaab waxaa arkay nimankanoo sita maryo diibaaj laga sameeyey diibaajku waa macdan dhalaalaysay dabadeedna qururux buu qaaday iyo dhagxaan buu qaaday cumar ibn khadaab markaasuu ku tuuray markaasuu yidhi durba mayaad isbedeshan buu yidhi durba miyaad isbedesheen subxaan allah adduunyadiibaa markaa idinla tagti waa maxay diibaajkan iyo waxaan qurxoon aad sidataan dabcan cudurdaar bay bixiyeen saxaabadii rasuulku ridwaan ullahi calayhim cumar ibn khadaabna wuu ka aqbalay cudurdaarkoodii abaa cubayd ayaa markaa wuxuu doonay in uu gacanta ka dhunkado cumar ibn khadaab radia allahu can cumar wuxuu doonay isna inuu lugaha ka dhunkado geesigii muslimiinta ee abaa cubayda caamir ibnu ljarax abu cubayda baa diiday markaa in lugtiisa la dhunkado cumar ibn khadaabna gacantiisii buu dib u laabtay subxaan allah wa hada min akhlaaqi waxay ka mid ahayd akhlaaqtii saxaabada ridwaan ullahi calayhim iyo sida ay isu ixtiraamayaan isuna qadarinayaan calaa kulli xaal magaaladii qudus waxaa furtay cumar ibnu khadaab radi allahu canhu ciidankii joogay magaalada qudus ayaa yimi markii ay yimaadeen ayaa loo sheegay ninka saddexda xaraf magaciisu uu ka kooban yahay inuu cumar yahay markii ay arkeen bay garteen inuu sifooyinkii kutubtooda ugu qornayd inuu leeyahay cumar ibnu khadaab kolkiiba furihii baa loo dhiibay iyo miftaaxii uu ku furanayay baytilmaqdeska sidaasuu ku galay cumar ibn khadaab iyo saxaabadii rasuulka abu cubayda khalid ibn lwaliid yaziid ibn abi sufyaan camru ibn alcaas saxaabadii rasuulka bilaal baa joogay goobta dagaalka joogay subxaan allah marka masaajidkii ayuu tegey nebiga laga dheelmiyey baytlmaqdeskii khaasatan sakradii iyo dhagixii nebiga calayhi salaatu wasalaam laga dheelmiyey habeenkii leylatlisraa walmacraaj subxaana aladi asraa bcabdihi layla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladi baarakna xawlahu masaajidka hareerihiisa la barakeeyey ayuu tegay cumar ibnu khadaab radi allahu canh dhagixii markaa laga sare looga qaaday yahuuddu qiblay ka dhigan jirtay waagii hore laakiin romaanka ayaa haystay romaanka ayaa haystay markaa walaalayaal magaalada qudus haystay romaankii yahuudduna col bay yihiin sababta colka u yihiinna waxay ahayd yahuuddu markuu nabi ciise calayhi salaam uu noolaa waa kuwii isku dayay in ay dilaan nabi ciise calayhi salaam nasaaraduna waxay aaminsan yihiin iyagu in nabi ciise saliibka lagu dilay oo ay yahuuddu dishay subxaan allah iyo in uu saddex maalmood qabriga uu ka jiray kadibna uu ka sara kacay qabriga marka qabrigii ay sheegtaan eh, nasaaradu inuu nebi ciise uu ku jiray saddex maalmood uu kana sara kacay meeshaas markaa qabriga ahay ayay yahuuddu markii ay haysteen ama ay ka telinayeen baytilmaqdeska ayay qashinka iyo kudaafadda iyo bulaacad ay ku sii daayeen subxaana allah meeshii iyagoo markaa nacayb iyo markaa karaahiye u muujiyey nasaraanada meeshii goobihii ay markaa yani muqadasaadkoodii diinta nasaaradu saddex boqol oo sanadood kadib ayay sareayay yani heer ay gaadhay waa markii uu soo soo masiixiyoobay yani boqorkii romaanka u talin jiray dabadeedna boqorkii hooyadii ayaa waxay timi magaalada qudus ayay timi halkii markaa hadaba qabrigii nabi ciise la sheegayay in nabi ciise saddex ma habeen uu ku jiray ayaa marka ay kaniisad ka dhisteen waana kaniisadan iminka caankee loo yaqaano kaniisat alqiyaama kaniisada qiyaamada ee qudus ku taallo wey subxaan allah nasaaradiibaa awood yeelatay oo romaankiibaa diinta kristanka qaatay saddex boqol oo sanadood kadib ayay diinta kristanka qaateen waana marka lagu la xarifay intooda badan diinta kristankaee lagu daray khuraafaadkii ay romaanku rumaysnaayeen oo aan ka mid ahayn diintii asalka ahayd ee islaamka ah ee nebi ciise calayhi salaam uu haystay waa markay xarifeen calaa kulli xaal markaasay yimaadeen baytul baytilmaqdeska waxay dabadeedna meeshii dhagixii ay iyagana ay yacni muqadaska u ahay yahuuda agtooda qiblada ay ka dhigan jireen yahuuddu yahuudi baa la qabsaday iyagina meeshii baa laga eriyey waa la baacsaday meeshii dhagixii waxay ku wasakheeyeen gudaafad iyo nijaaso ayay ku wasakheeyeen markaa roomaankii cumar ibn khataab baa yimi najaasadtii iyo wasaktii buu ka masaxay oo uu ka nadiifiyey radia allahu canhu masaajid buu ka dhisan dadkiina wuu tujiyey suuratu sad ayuu ku tujiyey maalintaa waxaa adimay bilaal ibnu rawaxa radia allahu canhu bilaal oo ka dhaartay inuu u adimo qof ka dambeeya rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam sidaas ayaa loo furtay walaalayaal guushii abid ugu weynayd ee islaam iyo muslimiintu ay soo dhiciyaan oo ahayd in ay furtaan beledka ugu xurmaysan uguna qaalisan magaalooyinka Eh, iyo deegaanada islaamku ay degaan marka laga yimaado maka iyo madiina subxaan allah waxaana ka qayb galay oo joogay goobta khaalid ibn lwaliid radia allahu canhu arda walaalayaal khaalid ibn waliid cumar eh, ibn khadaab dabcan wuxuu ku laabtay magaaladii madiine caasimadda islaamka wuxuu casilay khaalid ibn waliid laba jeer ayaa khaalid ibn waliid la casilay mar waxa laga casilay khaalid ibn waliid hogaanka guud ciidamada muslimiinta markan laakiin waxaa laga casilay in uu ka mid noqdo askarta muslimiinta isagoo aan ahayn markii hore hogaamiye dabcan hogaamiye kooxeed ayuu ahaa laakiin aan ahayn hogaamiyaha guuda ciidamada wuu dagaalamayay oo askari buu ahaa muslimiinta ka a laakiin markan waxaa laga casilay shaqadii askarinimada asbaabta markaa keentay in la casilo aad bay u tiro badan yihiin qoloba waxbay sheegtaa maalin horena wayn ka warrabnay xalaqaad horena waxbayn ka tiltilmaamnay in ay waxyaalo badanoo been ay ku jiraan casilaadan dambe waxaa sababay baa la tilmaamaa khaalid ibnulwaliid ayaa wuxuu lacag siiyey aada u tiro badan ama xoolo u tiro badan ayuu siiyey ninka laydhada ashcat ibnu qays ayuu siiyey lacag gaadhayso toban kun oo dinaar kolka arrintaas waxay gaadhay cumar ibn khadaab cumar ibnu khadaabna wuxuu ahaa nin indheergarad ah oo meel markay wax ka dhacdo wuu la socday radia allahu canhu markaasu wuxuu dhahay sidee ku dhacdaa nin keliya in la siiyo toban kun oo dinaar asrafa khalid buudi khaalid wuu ku xadgudbay xoolihiisii markaa wuxuu soo faray abu cubayd oo ah hogaamiyaha guud ee ciidamada muslimiinta in uu casilo khaalid ibnu waliid welibana inuu kala caddeeyo xoolahan ma xoolaha dadweynaha islaamka ee muslimiintu ay iska leeyihiin ayaad ka bixisay mise jeebadaadaad ka bixisay markii loo yeedhay maxkamadda lasoo istaajiyay khaalid ibnu waliid ee lagu yidhi xaggaad ka keentay lacagta wuxuu dhahay xoolahan anaa iska lahaa xoolahaana iska lahaa subxaan allah wuxuuna dhahay khaalid haddii xoolahaasi ay leeyihiin dadweynuhu ay leeyihiin oo uu bixiyey waxa weye khiyaanu ku kacay dabcanna waa khiyaana weeye haddii xoolo dadweyne ay kugu baxdo ama aad liqdid walciyaadu billah ku margo ayaan leenahay ku kastoo xoolaha dadweyneha liqay calaa kulli xaal walaalayaal khaalid wuxuu dhahay anigu xoolahan anaa iska lahaa dabcan khaalid xoolo badan buu de lahaayo mar uu dagaalamayo radi allahu canhu wuxuu la dagaalami jiray oo mubaaraso ugu soo bixi jiray ragga abdaasha iyo geesiyada iyo ragga ugu taajirsan ciidanka markaa kasoo horjeeda markuu khaalid uu dilo wuxuu khaalid qaadan jiray maryihiisa hubkiisa koofiyadiisa waxoo dhan khaalid ibn waliid ayaa qaadan jiray sharciga islaamka iyo qaanuunkuna saasuu dhigaya xilliga subxaan allah dabadeedna khaalid ibnu waliid wuxuu dhahay anaa xoolahayga ka siiyey wuxuu dhahay cumar ibnu khadaab radi allahu canhu xataa xitaa hadday xoolahaagii aad gaarka u lahayd ay tahay inaad nin toban kun oo dinaar iska siisid yacni asrafta waad yani waad ku xadgudubtay xoolahaagii waad ku xadgudubtay dabadeedna wuu casilay khaalid markaa wuu soo xidhxidhay dhulka sham ayuu ka yimi wuxuu aaday dhankaas iyo magaaladii madiine ee caasimada islaamka iyo muslimiinta ayuu aaday subxaan allah wuxuu waxaa la kulmay oo soo dhaweeyo soo dhaweeyey magaalada madiina cumar ibn alkhadaab radia allahu canhu ardaa cumar baa markuu soo dhaweeyey wuxuu cumar yidhi hadal caana buu yidhi ayuu dhahay cumar ibnu khadaab wuxuu dhaha anii lam aczilhu khaalidu man caslin buu yidhi can yacni sakdatin cadho aan u qabo umaan ugamaan umaan casilin walaa khiyaanatan iyo khiyaano uu ku kacayna uma cashilin buu idhi walaakina annaasa dadkiibaa qad futinuu bihi dadkiiba markaa ku fitnoobay fakhiftu anna waxaan ka cabsaday buu yidhi an yuwakiluu ilayhi inay dadku isaga ay tala saartaan walaalayaal khaalid ibnu waliid waa geesigii islaamka iyo muslimiinta subxaan allah yacni maxaa loogu fitnoobi dabcan waa run weeye waa lagu fitnoobay khaalid ibn walid lanno khaalid radi allahu canhu geesigii islaamka iyo muslimiinta sayfullahi ilmasluul goob dagaal oo u istaagay oo lagu jabiyey ma jirto bal qiyaas khaalid ibn walid wuxuu ka qayb galay in ka badan dhowr iyo sagaashan goobood oo dagaal buu ka qayb galay lam yuhzam abadan weligiina lama jebinin xataa markuu nabiga la dagaalamayey ee uu gaalada safkooda aha dagaalkii uxud iyo dagaalkii axzaab iyagunbaa gacanta sare lahaa subxaan allah kolkaa muslimiintii way istaysteen oo markaa halkii ilaahay ay tawakulka iyo tala saarashada ay ka tala saaran lahaayeen ayaa markaa looga cabsaday inay khaalid laftigiisa ay tala saartaan oo ay dhahaan khaalid baa anagana la jira mar hadduu khaalid nala jiro yacni subxaan allah ducadii rasuulku u qabaa nebiga u duceeyey guushana markaa saasay ku imanaysa kolkaa wuxuu dhahay cumar ibnu khadaab ni ilaalinaya weeye yani tawxiidka iyo caqiidada muslimiinta markaa wuxuu dhahay yani khaalid waa in casilaa si marka aanay dadku ugu fitnoobin oo aanay isaga u tala saaranin oo ay u tala saartaanna rabbigii abuuray khaalid ibnu waliid subxaan allah radia allahu arda sanadkii koob iyo labaatanaad ee hijriyada khaalid ibnu walid radia allahu canhu wuxuu ku geeriyooday magaalada xims ayuu ku geeriyooday ee dalka suuriya riwaayado kale waxay tilmaamayaan wuxuu khaalid ku geeriyooday radia allahu canhu magaalada madiina waxaana janaasadiisii ka qayb galay amiir lmuminiin cumar ibn lkhadaab radi allahu canhu wa khaalid walaalayaal markii geeridii ay qabatay isagoo furaashka geerida saaran ayuu wuxuu lahaa khaalid ibnu waliid radi allahu canh yacni in aan dhinto intaasoo jeer ayaan dalbaday intaasoo goobadoo dagaalan ka qayb galay oo aan yacni dalbaday in aan goob dagaalan ku dhinto waha ana amuutu calaa firaash aniguna waanigan aniga oo kudhig ku geeriyonaya buu yidhi furaashkii geerida dusha ka saaran subxaan allah markaasuu wuxuu dhahay hadalkiisii caanka ahaa radia allahu canhu ardaa wuxuu yidhi jidhkayga meel ka mida kuma taalla buu yidhi shibri waaxid taa ka yaroo jidhkayga ka ma jirto hadday jirto waxaa ku yaalla nabar kasoo gaadhay seef iyo waran iyo shiish iyo dhagax lagu dhuftay ama mindi ama toorrey iyo manjaniiq iyo dab lagu dhuftay wey wahaana amuutu calaa furaashii anna furaashkaygan ku geeriyoonaya buuhi intaasoo dagaalna uu ka qayb galay radia allahu canhu wa ardaa markaasu wuxuu dhahay hadalkiisii caanka ahaa falaa naamata caynu ljubanaa yayna seexanin buu yihi indhaha fulaydu aniga oo intaas oo dagaal ka qayb galay oo intaas oo nabar jidhkayga la gaadhsiiyey ha ana amuuta calaa furaashi aniga aniguba ku dhibanaye furaashkaygaanoo saaran intaasoo jeer ayaan dalbaday inaan ku geeriyoodo goobta dagaalka wuxuuna ilaahay ii qadaray buu yidhi inaan ku geeriyoodo furaashkayga anigoo saaran radia allahu canhu ardaa markii eh, wuxuu dardaarmay eh, radia canhu in uu markaa yacni seeftiisii iyo faraskiisii iyo markaa wixii uu xoolahaystay inuu ilaahay subxaana wa tacala jidkiisa uu u sadaqaystay oo uu sadaqaystay wixii markaa yani la dhexlayay aan ahayn marka khaalid ibn walid kunyadiisa waxaa la dhihi jiray walaalayaal aba sulaymaan aba sulaymaan wiilka sulaymaan ayaa ahaa wiilka ugu horeeyay oo uu dhalay isagaana ahaa wiilkii kunyadiisa looga dhigay nebiguna wuu ugu yeedhi jiray aba sulaymaan ayuu nabigu ugu yeedhi jiray calayhi salaatu wasalaam wiil kale ayaa jiray oo uu dhalay oo xilligii nabiga noolaa calayhi salaatu wasalaam oo la dhihi jiray cabduraxmaan ibnu khaalid ibnu lwaliid cabdiraxmaanna wuxuu noqday geesi la mid ah balee kaba daranba aabihii subxaan allah oo taariikh kaloo cajiiba isna kuleh islaamka iyo muslimiinta kuleh radia allahu canhu waa ardaa kana qayb galay macrakadii yarmuuk waynu kasoo warabnay khaalid ibnu waliid walaalayaal dumar aada u tiro badan ayuu guursaday radi allahu canhu ardaa caruur aad iyo aada u tiro badanna wuu dhalay kuntunaya dhaafaysa subxaan allah laakiin intoodii badnayd waxay ku geeriyoodeen daacuun camwaas daacuun ay ka dhacay tuule dhulka filistiin ku taalla camwaas la dhaho oo muslimiinta markaa dadaad u tiro badan soddon kun miyaa la tilmaamo oo qof oo saxaabadii rasuulku ay ka mid yihiin subxaan allah ay ku geeriyoodeen sida mucaadi ibnu jabal iyo abaa cubayd waxa weeye waa daacuun aad halis u ah oo nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam inuu daacuunkaasi uu dhacayo ayay ku geeriyoodeen ridwaan ullahi calayhim ilaahay raalliha ka noqdee khaalidna radi allahu canhu wuxuu ku geeriyooday sida loo badan yahay raajixa ah ama saxiixa ah magaalada ximis ayuu ku geeriyooday warkii wuxuu gaadhay marka amiirlmuminiin cumar ibnu khadaab radi allahu canhu wa ardaah markaa waxaa jirtay tacsiba looga dhigay magaalada madiina oo dumarkii waliid ibn muqiira uu dhalay iyo qoyskii khaalid ibn waliid ayaa markaa u tacsiyadeeyey ayagoo weliba oynaya cumar ibnu khadaab wuxuu dhahay ha ooyaan laakiinse yaanay barooranin oo aanay qaylinin ama ciid madaxooda aanay ku shubin radia allahu canhu arda hooyadiiba maalintaa gabayo marka ay ku ammaanayso u tirinayso waa lahayd kaana alfa alfa rujul yacni kun kun hal milyan oo qof buu dhigmay ama boqol kun oo nin buu dhigmay khaalid ibnu walid wa sadaqat markaasuu wuxuu dhahay cumar ibnu khadaab run bay sheegtay buu yidhi kun iyo kun iyo kun buu dhigmay hal milyan oo qof ayuu dhigmay radia allahu canhu arda bale hal milyanba wuu ka qiimo badnaa wuuna ka qaalisanaa radia allahu canhu ardaa aladii fataxa alciraaq ninkii furtay dhulka ciraaq subxaan allah u fiirsada walaalayaal imkaaniyaadka uu haystay wax yaroo kooban bay goob kastoo dagaal oo kaga hor yimaado yacni mar walba waa laga tiro badnaa waa laga saanad badnaa waa laga cuddo badnaa waa laga yacni tababar badnaa haddana subxaan allah wuu guulaysanay ciraaq buu furtay shaam buu furtay radia allahu can jasiiraddii carbeed buu ku soo celiyey islaamka iyo muslimnimada subxaan allah waxaad carab arkaysid intooda badan oo dhan khaalid ibni waliid radia allahu canhu iyo saxaabadii rasuulka guud ahaan ayaa u sababay in ay islaamaan oo ay muslimiin ay noqdaan maalinta qiyaamana khaalid ibnulwaliid ayaa muslim kastoo ku nool ciraaq iyo muslim kastoo shaam ku nool iyo jasiiradda carabeed ku nool miisaanka khaalid ayaa loo saarayaa ajarkooda iyo abaalmarkooda iyo markaa islaamnimada uu horseeday radia allahu canhum waardaa wa kana shujaacan wuxuu ahaa geesi buu ahaa radia allahu canhu arda wa kaana cabqariyan wuxuu ahaa nin maskax badan oo garaad badan oo caqli badan oo maankiisa wa kaana wuxuu ahaa radia allahu canhu ardaa wuxuu ahaa nin yani muslima oo alla ka cabsada waxaana ku tusinaysa inuu allah uu ka cabsan jiray oo uu marka uu guulo uu gaadho yani aanu kibraynin waxa ku tusinaysa markii isaga la casilay radia allahu canhu ardaah muu samaynin tamarrud tamarudku waa maxay dowladdii kamuu soo horjeesanin had yo jeer alana ninku marka uu guulo waaweyn sidaasoo kale uu gaadho oo la casilo yacni cadho badan intu markiiba ay ku dhacdo wuxuu la dagaalamaa madaxweynaha dalkiisaasu la dagaalama khaalid waxaa ka dhigaysa inuu yahay acdam rajul ama acdam yacni ninka ugu weyn ee yacni xagga militariga militariga caskariga acdam caskari fi taarikh waxaa ka dhigaysa yacni isaga oo la casilay oo jagadii iyo mansabkii laga qaaday oo hoggaankii sare laga qaaday ayuu haddana wuxuu yahay askari u dagaalamaya jidka ilaahay subxaanahu wa tacaala haadaa kaana khaalid waa khaalid weeye sayfullahi lmasluul nebigeen uu ku tilmaamay inuu yahay waa seeftii allah oo gal kala oo uu alla u gal tiray kufaarta iyo munaafiqiinta gaalada iyo munaafiqiinta loo gal oo uu dhahay abibakr asidiiq radia allahu canhu uu yidhi acajasat innisaa waan yelidna midla khaalid dumarkiima ka caajiseen in ay dhalaan nin lamida khaalid ibni weliid oo uu dhahay amiir lmuuminiin cumar ibn lkhadaab radia allahu canhu uu yidhi raxima allahu abaa bakr abi bakr allaha u naxariista buu yidhi cumar ibn kaana aclama minii birijaal wuxuu ahaa nin iga yaqaana ragga ayuu ahaa markuu casilay ayuu wuxuu u garaabay abibakar inuu abubakar uu ka dhigay hogaamiyaha guud ee ciidamada muslimiinta khaalid ibn lwaliid sayfullahi lmasluul radia allahu canhu waxa weeye khaalid waa nin ka qorsha yaqaan badan nabilyon bonabertiga ay sheegaan xanibaalka ay sheegaan jenkis khanka ay sheegaan subxaan allah iskandar almaqdonigii la sheegayey iyo gaaribaldi iyo hitler adolf hitler iyo ragga la dhahdo military leaders weeye waa hogaanka milatariyada oo dhan khaalid ayaa ka khido wanaagsan kana qorsho wanaagsan kana caskariyaysan kana geesisan radia allahu canhu ardaa wa askanahu fasiixa jannaatihi ilaahay ha u naxariisto naxariistii jannana allaha ka waraabiyo radia allahu canhu ardaa dabcan mid kaliyuun baynu isbaraarujinaynaa oo ah khaalid ibnu waliid inaanu isagu ahayn ninka ugu fadliga badan saxaabada ridwaanullahi calayhim laakiin laakiin maaha isagu dabcan ka ugu fadliga badan saxaabo badan oo ka cilmi badan oo ka fadli badan way joogaan abibakr baa jooga cumar baa jooga cuhmaan baa jooga cali baa jooga zubayr baa jooga laakiin isagu takhasuskiisan cid ku haysata adduunka ma jirto takhasuskiisan isaga cid ku haysata ma jirto waa expert buu ku yahay cilmiga caskariyadda iyo qorsho dhigga iyo blank subxaan allah radia allahu canhu ardaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ilaahay boosaska ugu sarraysa ee jannada allaha ka waraabiyo annagana hanugu jamciyo iyo ambiyada oo dhanba in sha allahu tacaala jannat alfirdowsi lacla walaalayaal xalaqaadkeennii inahaasaynu kusoo gunaanadaynaa insha allahu tacaala oo intooda badan aan kasoo xiganay kutubta muctamadka ah ee yani culimada islaamka ee muarikiinta sida kitaabka weyne kamil ee ibnu asiir uu leeyahay sidoo kale kitaabka markaa ibnu kahiir ee eh, kitaabka albidaaya wanihaaya iyo kutubada kale imaamu tabari uu leeyahay iyo sidoo kale kutubta mucaasiriintana waanu daalacnay eh, eh, waxoogaa waan ka daalacay sida kitaab aad wanaagsan ayaa jira oo siiratu khaalid uu leeyahy ninka la dhahdo saabir alcarjuun iyo kutubo kaloo wanaagsan ayaa iyaguna jira cabqariyatu khaalid waa kutubo wanaagsan oo kuwa mucaasiriin iyo kuwii horeba insha allah waan waxaan ka dhignay markaa meelahaan kasoo xiganaynay taariikhda iyo silsiladii markaa khalid ibn lwalid radi allahu anhu arda inahaasaan kusoo gunaanadaynaa silsiladii ilaahayna waxaanu ka baryaynaa subxaana watacaala inaynu silsilada waalow ka dhigo mid annagana na anfacda idinkana idin anfacda muslimiintu meel ay joogaanna anfaca hada wallahu aclam wbillahi towfiiq wsalaamu calaykum wraxmat اllahi wbarakaatuh